bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعin ama bعdu waxaan soo haynaan ku dhex jirnay kitaabkii alcaqiidaة الطaxaawiya lilimaam abi jacfar الطaxaawiy raximah اllahu taعaalى qala اlimaamu raximah اllah wاlmihaq اladi أkhadahu اllah taعaalى min adama wduriyatih xaq walmithaaqu mithaaqi yacnii ballantii dhaarta lagu adkeeyey ballantii adkayd alladii kaas oo akhadahu allahu alla uu ka qaaday tacaalaa sarreeye min aadama aadam iyo waduriyatihi iyo duriyadiisa uu ka qaaday xaqun xaq weeyaan sidaasaan aaminsannahay waalmithaaqu aladii mithaaqi akhadahu allahu alla uu ka qaaday tacaalaa sarreeyay min aadama aadam iyo waduriyatihi iyo duriyadiisii dadkii isaga ka farcamay aadam xaqun xaq weeyaan marka miithaaqan waxaa ay tahay qowluhu tacaala midkuu alla ku sheega waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa shahidnaa an taquluu yowma alqiyaamati inaa kunaa can hada gaafiliin wuxuu alla subxaanahu tacaala uu ka warramay marka in aadam duriyadiisii oo dhabarkiisii kasoo saaray <coughs> dhabarkoodii inuu kasoo saaray isla markaana uu markhaati geliyey inuu alla subxaanahu watacaala rabbigooda uu yahay oo macbuud xaq lagu caabudaana uusan jirin allah mooyaane macnaha marka aayaddan ama miithaaqan axaadiidta soo aroortay marka la fiiriyo waxay tilmaamayaan kuwa saxiixa ah ama saxiixeyn ku yaallo ama sunanka ku yaallo saxiix ah waxay tilmaamayaan in ilaahi subxaanahu watacaala aadam duriyadiisa <clears throat> dhabarkiisa inuu kasoo saaray markaana uu u sheegay alla subxaanahu aadam markaa yani markaa marka alla subxaanahu watacaala uu ogeysiiyey inta yacnii ahlu jannada inta ahlu naarka oo alla subxaanahu watacaala marka uu kala caddeeyey kaa marka waa yani axaadiida saxiixa saasay u badan tahay kuwa yacni laba xadiid oo mawquufa oo waxaa soo arooray oo yacni saxaabada qaarkood hadal ahaan ay ugu ugu eg oo waxaa jiro in aadam duriyadiisa dhabarkiisa laga soo saaray kadib laga hadal siiyey layihi alastu birabbikum rabbigiinso aniga maahay qaaluu balaa haabay dheheen labadaas marka tafaasiirtuna taas aaday ugu badan tahay laakiinse aayadda macnaheeda marka la fiiriyo tafsiirkan dambe yacnii waa laga xoog badan yahay maxaa yeelay aadam dhabarkiisa duriyadiisa marka laga soo saaray waa inta ahlu jannada inta ahlu naarka unbaa alla subxaanahu tacaala uu kala ou kala caddeeyey amaa laakiin miithaaqa iyo ballanta waa fitrada dadka quluubtooda ilaahay uu geliyey ee qof kastaa markau dhalanaayo wuxuu ku dhashaa xaq jacayl inuu ilaahay keligiis yahay in ilaahay keyrkiiyo cibaadadiisa inay baatil tahay taasaa qalbiga uga jirto miithaaqa kaas waayo waxa alla uu dadka quluubtooda geliyey ee ah xaq jacaylka miithaaqa iyo ballanta taasaa laga wada aayaddu ay tilmaantay bidaliili waxaa u daliila aayadda waid akhada rabuka min banii aadama buu ilaah yidhi min aadama ma dhihin alle waid akhada rabuka wadkur xus id waqti akhada rabuka rabbigaa uu qaaday min banii aadama aadam caruurtiisii uu ka qaaday xaggooda duriyatahum ayaa layiri waa la jamciyey duriyatahu lama dhihin aadam damiirka aadam looma celin wa ashhadahum calaa anfusihim baa alla yidhi nacam alastu birabbikum qaaluu balaa shahidnaa waxaasoo dhan marka waxay daliil u wada yihiin in eh, aayaddu aynan ahayn xadiidka yacni qisadan macruufka oo caalamu dara eh, dadkii aadam dhabarkooda eh, duriyadiisaa laga soo bixiyey dhabarka aadam markaasaa laga hadal siiyey oo layihi alastu birabbikum qaaluu balaa bay dhaheen taas aayadda macnahaas inuu ka guda weyn yahay ou ka ballaaran yahay naam xadiidka marka waa waa kana fiiri rawaahu imaam axmed wuxuu wariyey min xadiidi cumar bn alkhadaab anahu su-ila can hadihi alaaya aayaddaana la weydiiyey cumar waid akhada rabuka min bani aadama miithaaqan baa wax laga weydiiyey faqaala waxa uu yihi samictu rasuula allahi sala allahu calayh wali wasalam su-ila canha nabigaan maqlay oo wax laga weydiinayo faqaala wuxuu yidhi ina allaha khalaqa aadama calayhi salaam alla aadam buu abuuray huma masaxa dahrahu biyamiinihi dhabarkiisa ayuu alla masaxay midigtiisau ku masaxay fastakhraja minhu duriyatan wuxuu kasoo bixiyey duriyadiibuu kasoo saaray qaala waxa uu yidhi khalaqtu haaulaai liljanna kuwan jannan u abuuray wa bicamali ahli ljannati yacmaluun camalka ahlu jannadayna samayn doonaan kuwan uma masaxa dahrahu dhabarkiisau masaxay fastakhraja minhu duriyatan duriyo kalau kasoo saaray qaala waxau yidhi haaulaai khalaqtu haaulaai linnaar kuwan naartan u abuuray wa bicamali ahli nnaari yacmaluun ahlu naarka camalkoodayna samaynayaan faqaala rajulu yaa rasuula allah nin baa wuxuu yidhi fa alcamal oo maxaanu u shaqaynaynaa marka oon u camal falanaynaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam ina allaha caza wajalla idaa khalaqa alcabda liljanna istacmalahu bicamali ahli ljanna ilaahay hadduu qofka u abuuray janno ahlu jannada camalkoodu alla uga shaqaysiiyaa qofkaas xataa yamuuta ilaa uu dhinto calaa camalin min acmaali ahli ljanna isagoo acmaasha ahlu jannada camal kamida korkiisa ku taagan fayadkhulu bihi ljanna jannada ayuu marka gelayaa camalkaa ku gelayaa yacni fadliga alla kadib waidaa khalaqa alcabda alla hadduu addoonka abuura linnaari oo u abuurana istacmalahu bicamali ahli nnaar wuxuu kaga shaqaysiinayaa camal ahlunaar qofkaa inuu sameeyo xataa yamuuta calaa camalin min acmaali ahli nnaar fayadkhulu bihi nnaar naartau marka sidaa uu ku gelayaa xadiidkaana marka waa xadiid saxiix ah marka aadam marka dhabarkiisa laga soo bixiyey duriyadiisa iyo waxa uu dhali doono ubadkiisao dhan baa laga soo bixiyey dhabarka markaasaa ilaahay wuxuu yidhi kuwaana waa ahlu janna kuwaana waa ahlu naar intaa bis unbuu sheegay xadiidkan hadda kuma jirto alastu birabbikum kuma jirto feeriya nacam alastu birabbikum inuu yiri kuma sugna hadda xadiidkan xadiidka kale isaguna marka wuxuu ahaa <coughs> ayb axaadiid kaloo fara badan oo marka aadam in dhabarkiisa laga bixiyey duriyadiisa oo ahlu naarka ahlu jannada la kala soocay ayaa marka jirta iyana macnahan hadda kan aan soo sheegnoo kale oo sidiisoo kale ah nacam marka aahaartan ama axaadiidtan baa culimmada qaarkood waxay u daliishadeen in ruuxda iyo ruuxda inay abuurnayd jasadka iyo jirka intaan la abuurin ka hor in ruuxda arwaaxda alla uu abuuray ruuxda ruuxdaasna marka ay weliba abuuritaan mustaqir oo weligiis jiray ilaa uu qofkan ka dhashay inay ruuxda jiri jirtay sidaas ayaa culammada qaar ka fahmeen ibnu xasmi uu ka mid yahay nacam oo wuxuu yidhi aadam dhabarkiisa waxaa laga soo bixiyey waa arwaaxdii waa ruuxdii duriyadiisii waay ruuxdu marka inay abuurnayd bay arrintaas kutusay buu yidhi daliil u tahay nacam marka abuuritaankiibaa marka weliba wuxuu sii yidhi abuuritaan mustaqir ahoo sugan bay abuurnayduu dhahay arrintaa culamada marka waa ka diideen oo arwaaxdaani abuuritaan oo mustaqiri ah oo sugan ma aynan ma aynan sugnayn oo ma abuurnayn markaas unbaa ilaahay subxaana wa tacaala uu suureeyey qudradiisau ku suureeyey aadam dhabarkiisaa laga soo bixiyey sidaan baa marka aadam loo kala caddeeyey dabadeedna intaasaa ruuxdii ay ku ay ku ekayd marka dambe alla subxaana wa tacaala qofka uu abuuro malag buu usoo diraa ruuxdii baa markaas lagu afuufaya oo alla subxaana wa tacaala uu keenaya taa marka iyadu badanaa culummada jumhuurta sidaas yani hadday abuurnaydna abuuritaan jiritaan weligeed ay jirtay ma aanay abuurnayn nacam oo caalam kale iyo hab kale alla uu og yahay iyay u samaysnayd markaa nacam waxaa kaloo marka mufasiriinta sidoo kale ay kalaamkooda oo u badan yahay in aadam duriyadiisa miithaaqan markii laga qaadayo alastu birabbikum inaan lagaga dhawaajinin oon loogaga qaadin taa keliyana de xujo kuma filna maxaa yeele ilaahay inuu rasul soo diro ayaa marka xujadiisa uu ku oogaa oo dadka aadam dhabarkiisaa laga soo bixiyey markaasay alastu birabbikum dhaheen intaasaana xujo ugu filan oo xujo loogu oogay sidaa ma aha ayb oo intaa qofkii xujo uguma oogmayso aayadduna ma tusaysa macnaha sababtoo ah waid akhada rabbuka min bani aadama buu ilaahay yihi awalan waxaa laga hadlay waa bani aadam duriyatahum waa la jamciyey duriyatahu lama dhihin waxaasoo dhan marka siyaaqa aayaddu wuxuu tusayaa miithaaqan eh, alastu birabbikum inuu ka duwan yahay midkaas yacni ah in aadam dhabarkiisa oo eh, duriyadiisa laga soo saaray dabadeedna laga dhawaajiyey inay alastu rabbigiin sooma ahi qaaluu balaa marka ay dheheen taa iyadu marka inaynan ahayn yaa xoog badan marka waxaa soo hartay miithaaqaanu marka maxuu noqonaa marka waayahay wal miithaaqudan uu sheikhu sheegaayo alladii akhadahu allahu tacaala min aadama waduriyatihi xaqun haddii markaas alastu birabbikum aan dadka loo balaal oo looga dhawaajiyey haddaynan jirin miithaaqan marka muxuu yahay miithaaqan musanifka uu tilmaamayo waxaa weeyaan mithaaqu lfitra waay mithaaqu lfitra qof kasta ilaahay wuxuu geliyey inuu alla rabbigiisa yahay inuu ogyahay oo qofku markau dhasho haddii aan isagoo la baadiyeynin oon wax kale loo sheegin markuu soo weynaado waxuu garanaa alla abuuray inuu jiro uu fahmayaa nacam waana midda ilaahay uu yidhi fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah kaas waa marka midka ilaahay subxaana wa tacaala kaas oo loo geeyey marka wixii ay ambiyada la timid yaa qofka xujo ku ah wixii isaga naftiisa rumaysnayd ee ogeyd iyo wixii ambiyada ay la imaadeen labadaasoo laysku geeyaa xujo u noqonayso ee qofkan yacni istindaaq laga dhawaajiyey ruuxdii marka yacni aadam dhabarkiisa marka laga soo bixiyey duriyadiisii iyo yacni dadka ka farcan maayo wax dhawaaqa lagama dhawaajinin keliya ilaahay markuu soo bixiyey kuwaana waa ahlu janna kuwan waa ahlu naar intaasuu sheegay bis intaa ayuu yidhi ee alastu birabbikum tan waa dadka quluubtooda waxa ku jira waa dadka quluubtooda waxa ku jira alla uu jeclaysiiyey sidaasay marka mufasiriintuna marka ay u badan yihiin waalmithaaqu mithaaqa aladii kaas oo akhadahu allahu tacaala alla uu qaaday min aadama aadam iyo duriyatihi duriyadiisa xaqun weeyaan xadiid mawquufaana kusoo arooray yacnii taa marka qowlkaa laga raajixsan yahay xadiid athar mawquufa ayaa kusoo arooray axaadiidta saxiixana sidaasay tilmaamay siyaaqa aayaddana saas saas aan sheegnay buu tilmaamayaa waqad calima allahu tacaala fima lam yazal cadada man yadkhulu aljanna wa cadada man yadkhulu annaar waqad calima allahu alla wuu ogaaday tacaala sareeyey fimaa lam yazal fii ma ay fii cilmi maa kii cilmigiisa lam yazal aan zuulin yani cilmiga azeliga ah alla wuxuu ku ogaaday cadada man ayuu ogaaday dad cadadkiis yadkhululjannata jannada galaayaan wa cadada man buu ogaaday tiro yadkhulu naara naarta galaayaan jumlatan waaxidatan duuduub ahaan nacam jumlatan waaxidatan falaa yasdaadu yacnii ilaahay subxaana wa tacaala qof qofna waa u yaqaanaa si koobanna ilaahay jumla inta naarta gelaysa inta jannada gelaysa alla waaye cilmigiisii horuu ku yaqaanay falaa yasdaadu ziyaadi maayaan fii dalika kaagaas alcadadu fii dalika alcadadi cadadka kaa dhexdiisa waxba ku ziyaadi maayo walaa yanqusu minhu ka nuqsaami maayo walaa yasdaadu fii dalika alcadad yani ziyaadi maayo lagu ziyaadin maayo cadadkaas walaa yunqasu minhu waxna laga nuqsaamin maayo yani laa yuzaadu fi dalika alcadad cadadkaa waxba lagu ziyaadin maayo walaa yunqasu minhu waxna laga nuqsaamin maayo intii alla oo jannada ugu talagalay inay jannada galaan cidna lagu dari maayo cidna ma laga nuqsaaminayo ilaahayna waa ogyahay subxaanahu watacaala kadalika sidaadaas oo kale afcaaluhum afcaashooda fiima calima minhum wuxuu ka ogaaday an yafcaluuhu inay sameeyaan waxaa alla subxaanahu watacaala sidaasoo kale waxaa la mida afcaashooda fiima calima minhum wuxuu ogaaday an yafcaluuhu inay sameeyaan oo iyaga ay sameynayaan yacnii ficilka ay sameynayaan alla waa ogyahay meeshay ku dambeynayaan oo ficilkoodaas uu la tegaayo ee naar iyo janno ahna ilaahay subxaanah wa tacaala waa ogyahay marka meeshaan sifada ilaahay oo ah cilmiga iyou kaga hadlayaa waxaana alla subxaana watacaala uu leeyahay in allaha bikulli shayin caliim wax kasta alla waa ogyahay waxaana ay soo gelayaan nacam iyo wa kaana allahu bikulli shayin caliima marka alla wuxuu ku sifaysan yahay wax kasta inuu ogyahay cilmigiisana waa azali cilmi mar soo bilowday ma aha sababtoo ah haddii la yiraahdo markaasuu ogaa uu ogaaday waxaa ka dhalanaysa markaa markii wixii ka horreeyey inuu jaahilka ahaa ilaahayna jaahil laguma nisbeeyo loomana lagumana sheego oo alla subxaanah watacaala jahli kagama horreynin bal ogaal weligiis oo ogaa weligiina uu ogaan doono ayuu og yahay wamaa kaana rabuka nasiya nacam cali bn abi aalib radia allahu canhu waxa uu yihi kunaa fii janaazatin fii baqiici lgarqad waxaan joognay buu yidhi janaazo meesha baqiic la yidhaahdo fa ataanaa waxaa noo yimid buu yihi rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka faqacada waqacdnaa xawlahu nabiga waa fariistay annagana agagaarkiisaan fariisanay wa macahu mixdaratun isagoo ul wata ul yar fanakasa ra-sahu madaxiisiiba hoosu foorariyey jacala yankutu bimixdaratihi wuxuu gudagalay ushiisa inuu dhulka saa ugu falanqeynayo u dhexgelgelinayo uma qaala waxa uu yidhi maa min nafsin manfuusatin naf ma jirta naf la geliyey ilaa waqad kataba allahu makaanaha min aljannati wannaar ilaa alla waa qoray booskeeda jannada iyo naarta wa ilaa qad kutibad wuu qoray alle shaqiyatan aw saciidatan naf dhur darsatay oo yacnii liibaan darsatay oon liibaanaynin oo yacnii halaagsamayso inay tahay iyo mid liibaanaysa inay tahay intaba wuu qoray qaala fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah afalaa namkusu calaa kitaabina wanadacu alcamal wixii naloo qoray miyaanan ku nagaanaynin oonaan joogaynin camalkana aanan ka tegaynin haddaan camalka iska dayna kawarano yiro waxaas aan iska tala saarana naloo qoray ayb koryoosba waa naloo qoray fa qaala waxa uu yidhi man kaana min ahli sacaadati qofkii ahlu sacaado oo dadka liibaanayo ku jiro fasayasiiru ilaa camali ahli sacaada dadka guulaysanaya camalkoodu ahaanayaa waman kaana min ahli shaqaawati dadka nasiibka xunna fasayasiiru ilaa camali ahli shaqaawa isaguna dadkaa xun camalkooda unbuu samaynayaa qof camal la-aan ahaanayo ma lahu leeyahy rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam waana sidaas nacam ninka naarta gelaya aa ujeedid ma iska fadhiya meel camal buu sameynaya naarta uu ku gelayo allana waxau yihi walahum acmaalun min duuni dalika hum lahaa caamiluun acmaal ka sokaysaa jirtoy sameynayaan yani naarta intaysa gelin ka hor oo ay naarta ku gelayaan soo ma marka yacni qof fadhinaaya mar walbaa ma jiro waa nacam qof iska fadhinaayo wixii ilaahay kitaabkii igu qoran aniga ku gaabsanaya dhahaayo ma jiro imaa wa imaa wa xagga xagga inuu ushaqeeyo nacam adiga marka ma ogtahay meel laguu qoray ma ogid meel laguu qoray shaqey marka nacam ayb waxaa lamida marka qofku de beriiskiisa waa raadsa yaqaanaa waana raadsadaa xaasuu guursadaa marku rabo inuu ilmo dhalo shahwo marku rabo inuu guto meeshuu ku gudanayo waa yaqaana shaqou sameynaa nacam oo dadkii waxaa weeyaan waa Eh, wuxuu gelayaa eh, qorshuu gelayaa oo waa halgama intaas nacam marka uu rabo inuu adduunyadiisa wax u qabsado nacam kitaabkii hore wixii loogu qoro kuma gaabsanayo nacam markay laakiin timaado jannadii iyo laga hadla iyo kale markaas wuxuu kuleeyahay ilaahay hadduuna hanuuniye insha allah waa arkaynaa nacam taas marka waxaa weeyaan waa mushri eh, mushrikiinta waxay samey jireen oo kale waaye oo waxay dhihi jireen sayaquulu ladiina ashrakuu low shaa allahu maa ashraknaa walaa aabaa'una walaa xaramnaa min shay kadalika kadaba aladiina min qablihim saasuu ilaahay kuwii ka horreeyay saasay yacni u beeniyeen oo kale marka lama rabo eh, qofku inuu qadarka u deliishado ilaah eh, ilaah eh, yani waxa alla uu qoray saabiqa eh alla uu mar hore qoray inuu u daliishado caajisnimadiisa lama rabo nacam oo inuu kacow shaqeeyo waay qofka ile ma oga wixii loo qoray isaga eh saasuu marka nabiga caleyhi salaatu wasalaa uu yidhi waman kaana min ahli shaqaawati fasayasiiru ilaa camali ahli shaqaawa uma <coughs> qaala waxau yihi icmaluu fakullu muyasarun lima khuliqa lah war shaqeeya ayuu yidhi oo camal fala fakullun muyasarun limaa khuliqa lah mid kastaa waxaa loo sakhiray oo loo fududeeyey wixii loo abuuray amaa ahlu sacaadati dadka ahlu sacaadada fayuyasaruuna licamali ahli sacaada ahlu sacaadada camalkoodaa loo fududeeyey wa amaa ahlu shaqaawati fayuyasaruuna licamali ahli shaqaawa ayaa loo fududaynaya uma qara'a faamaa man acطaa wataqaa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusra ayuu ahriyay buhaari muslim baa marka xadiidkaas soo saareen baa sheekha arrinka uu sheegay inay daliil u tahay ilaahay subxaana watacaalana waa ogyahay dadka jannada gelaya iyo asmaa'doodu ogyahay iyo magacyada aabayaalkoodu ogyahay sida ahaarta qaar ku sugnaatay wa kullun mid kasta muyasarun waa mid loo fududeeyey limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray walacmaalu acmaashuna bilkhawaatiimi bay ahaatay khawaatiimta iyo meesha ugu dambayso wasaciidu qofka liibaanayna man sacida waa qofkii ku liibaanay biqadaa illaahi ilaahay qadihiisa washaqiyu shaqigana kan baasaystayna man shaqiya biqadaa'i illaahi waa kuwa ilaahay kan ilaahay qadarkiisa ku baasaystay waa nacam oo xumaan loo qoray ilahan ka magan galnay marka wa kullun muyasarun limaa khuliqa xadiidba waayeba lafdiga sheekha uu keensaday icmaluu fakullun muyasarun limaa khuliqa lah walacmaalu bilkhawaatimina sidaas weeyaan acmaashu khaatimada wax laga fiiriya ay alacmaalu muctabaratun bikhawaatiimiha acmaasha waxaa laga eegaayoo laga fiiriyaa waxay ku dhammaato marka acmaasha eh, khaatimada lagu leeyahayna de qofku waxa uu ku dhimanayo inuu isaga waxaa la amray inuu islaamnimo ku dhinto yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa waantum antum muslimuuna lyh ha dhimanina ilaa idinkoo muslimiina mooyaane alacmaalu bilkhawaatiimna waa xadiido nabigu wuxuu yihi sal ly slam inama alacmaalu bilkhawatiim xadiidka cabdullahi bnu mascuud radia allahu canhu bukhaariiyo muslim ay wariyeenna wuxuu ahaa wa ina arajula qofku layacmalu bicamali ahli ljanna wuxuu samaynayaa camal ahlu janna xataa maa yakuunu baynahu wa baynaha ilaa diraac ilaa isaga iyo jannadii dhudhun ay isku jirsadaan fayacmalu fayasbiqu calayhi alkitaab wixii loo qoray baa ka hormaraayo oo ka adkaanaayo ka qaalib noqonaayo markaasuu fayacmalu bicamali ahli naar camal ahlu naar oo samayna fayadkhuluhaa waa gelaya marka xadiidkaas cagsigana waa cagsiga xadiidkaas culimadii hore waxay dhihi jireen yacni sida uu dadka uga yacni caarifiinta ee ilaahay yaqaano ee awliyada alla ah sida xadiidkaas oo u cabsi geliyey xadiid u cabsi geliyey malaha nacam oo sufyaanu thawri iyo yacni raggaasa waxay dhihi jireen yacni alla subxaanahu watacaala wixii uu kuu qoray oodan ogeyn sida ay kaaga oysiinayso wax kaaga oysiina miyaa jiray dhihi jireen markaasaa nin ninbuu sidaas ku yidhi markaasuu wuxuu yidhi taraktanii laa adxaku abadan oo kama qaal waa iga niyo wuxuu yihi hadalkaas aada i tiri waxaad igaga tagtay inaanan weligayba qoslayninba nacam oo cabsi weynaad igu abuurto hadalkaa yani isaga geliyey sidaas oo kale ayuu yiri nacam dadka marka waxyaaba marka waxaa jiro khawaatiimta wanaagsan qofka ku saacido iyo waxyaaba cagsiga ah khaatimada qofka inay xumaato ama inay wanaagsanaatana shay dadku aynan arkaynin waa waxa keenaayo qalbiga ku duugan yaa keena xadiidka nabigaana caddaynaya sala allahu alayh wali wasalam xadiidkan ibnu mascuud riwaaya waxay leedahay wa ina arajula qofku la yacmalu bicamali ahli ljanna camal jannaadou samaynayo camal ahli janno fii maa yabduu linnaas sida dadka u muuqato sida dadka u muuqato oo ay dadku la tahay camal ahlunaar naarb camal ahlu jannou samaynayaa siday dadka la tahay adiga ilaahay unbaa ku og xaqiiqadaada dadka kuma oga nacam si kastoo dadka aada iskaga dhigta yacni nin saalixa oo suuban oo wanaagsan waxa alle kaa ogyahay unbaa muhiima nacan waxa alle kaa ogyahay ayaa muhiima marka sida ay dadka la tahay nin waxaa jira camal jannaad ka shaqaynayo waa sida ay dadka la tahay halkaa marka waxaa laga qaadanaa waxaa qalbiga ugu jiro alle uu ogyahay waxaas waa waxa khaatumada haleynaya hadhow marka nacam ee quluubta qalbigiisa marka ku jiro kan kalena waa saas wa ina arajula la yacmalu bicamali ahli nnaar nin baa waxuu samaynaa camal ahlu naar fii maa yabduu linnaas siay dadka u muuqato laakiin qalbigiisa waxaa ku jiro wax uun yacni markaa eh, eh, wanaagaa ku jiro alla uu ku ogyahay subxaana wa tacaala markaasaa khaatimadiisa hagaagayso marka aakhir cumrihi uu joogo markaasu camal wanaagsan ku dhimana walidaalika dadka waxay ku dhiman doonaan maadaama aan la ogeyn dadka khawaatiimtooda in laga hadlaa ma banaano oo qofkii masalan malcuun lagu tilmaamo kale naxariis alle waa laga fogeeyey iyo ahlu naar iyo yani kan gaalnimow ku dhimanaa iyo saasuu noqon doonaa iyo lama dhihi kara nacam qof sidoo qof aad la yaaban tahay wanaagiisa iyo salaaxiisana xagga kale ma geyi kartid nacam walidaalika yani qur-aankana waa ku arkaysaa dad markii hore fiicnaa gadaal dambe ka xumaaday watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaytaanu kaana min alghaawiin walow shi'naa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi watabaca hawaah famahaluhu kamahali lkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dadkaa ninkaas nin ilaahay ducaa ulmustajaaba oo ka dhigay oo yani wax bartay oo yani ilahay aayaadkiisa eh, wax ka bartay buu ahaa laakiin qalbigiisa adduunye jacayl iyo yani eh, qalbigiisa un balaaya ku jirta nacam markaasu ilaahay subxaanah wa tacala wuxuu ku mithaalay tusaale kii ugu xuma ey ayaa tusaale looga dhigay ninkii heerkaas joogay walciyaadu billah acmaasha marka eh, dadku waxa wax ay ku halaawdo marka khaatimada waxay ku hagaagto waa wax qalbigii oo allah subxaana watacaala uu ogyahay waa marka dadka ha isku dhisin qofku yaanu dadka isku dhisdhisin in ilaahay subxaana watacaala marka uu qalbigiisa ka daalacdo wax fiican wax wanaagsan oo ka daalacdo taasaa muhiim ah oo marka quluubtii aada loo nadiifiyo acmaasha quluubtana waa ka muhiimsan tahay acmaasha badanka maxaa yeele qalbigu waa sayid lacdaa haddii qalbiga uu buko jirka uu maanta dhan wax sameynayo shaqo qabanayo waxaa weeyaan waxba kama soo baxayaan waxaa kaloo iyadana acmaashu yacni waxyaabaha ay khawaatiimta ku fiicnaato waxaa ka mid a qofku inuu ilaahay baryo subxaana wa watacaala cibaado iyo isticaano inuu isku daro oo uu noqdo oo ou ka dhabeeyo yacni ahlu iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin dadkooda afar qeybood ay u qeybsamaan qolana waxaa weeyaan isticaano ma leh cibaadana ma leh ama waa gaaladii si kulliyana ama muslimiintii ninba intay ula ekaato laa yastaciinu birabbihi rabbigiina ma kaalmaysanaayo walaa yacbudu rabbahu kuwa ugu xun waa kuwaas nacam qolana waxaa weeyaan waa ahlu cibaado isticaano ma leh ilaahay ma baryayaan nacam inuu ilaahay subxaana tacaala cibaadadii ufududeeyo ku sugo oo ma baryayaan iyagaa waxay isku hadlaynayaan tooda dadkaas iyagana ma wanaagsana jidkay kusoo dhacayaan marka dambe qayb kale waxaa weeyaan waa ahlu isticaana waa laakiin ma cibaadeysanayaan waa wahsadayaal waa wahsanayan ahlu cajzi waa qeybta ugu fiican waxaa weeyaan marka dadka isku jamciya labadoodaba ahlu listicaanati waalcibaada waa dadka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin jamciye ilaahu adig kaliga ayaan ku caabudaynaa kaligaayaanna kaalmo ku weydiisanaynaa inaad cibaadada noogu kaalmayso si kasta haddaad tahay adig kaligaa wax isma tari kartid ilaahayna cibaadada iyo isticaanada meelo badanoo ku jamciye facbudhu watawakal calayhi rabbi caabud isaga tala saaro nebigana waa ku dadaali jiray oo wuxuu samey jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam ducadiisa waxaa ka mid ahayd allahuma yaa muqalib alquluubi thabit qalbi calaa diinik rabbi yacni kan quluubta gedgediyow qalbigayga diinkaaga ku sug markaasa waxaa la dhihi jiray maa akhara maa tadcuu bi hadihi ducaa badanaa inta aad ducadan ku ducaysanaysid markaasuu wuxuu yidhi yaa yaa caaisha ina alquluuba bayna isbacayni min asaabic araxmaan quluubtu waxay ku jiraan laba farood oo faraha alla ka mida yuqallibuhaa kayfa yashaa sidau doono ilaahay u gedgedinaa quluubtan marka aniga ma ogi buu leeyahay nacam rasuulkii baa saa dhahay sala allahu alayh waali wasalam qalbigaani marka waana isgedgediyaa waxa qalbi loogu magacaabay waa taqallubkiisa waay saasay culummadu dhahaan maa sumiya alqalbu qalban ilaa bitaqallubihi gedgedoonka u gadgadoomayo maanta waa si berri waa si berri dambe waa si ma xukuntid adiga allah xukumo marka ilaahay inaad gacmaha u horsato ilaahay aa ka bariso cibaado yani aa ka bariso istiqaamo iyo khaatumo fiican taas aada iyo aada daruuri u tahay nacam adaad inta aad intaad samaysa haddaad isku hadlaysa laakiin khatar waa waxa ilaahay laga baryana anaga waxaan u badannaha ducadeenna waxay isaga badan tahay alla marka la baryaa adduunye iyo caruur iyo waxyaabahaasaa la weydiisanaa laakiin daacada ilaahay igu sug mas'ale muhiima waa nacam oo ka muhiimsan awlaadda iyo maalka ka muhiimsan nacam adiga horta ilahay inuu daacada ku kugu sugo kuguna dilo nacam ayb waxyaabaha kale iyadana marka qofka yacni marka inuu alla qaatumada fiican inuu ilaahay weydiisto oo alla ka baryo taa marka waxaa weeyaan waxyaabaha ay ku hagaagta khaatimada waxyaabaha sidoo kale ay khaatimada ku hagaagto ama qofka ay ugu hagaagto waxaa ka mid a in uu la yimaado eh, daacada inuu laasimo oo awqaadiisu inuu ka ilaaliyo macaasida iyo yani maalaayacniga inuu ka ilaaliyo daacada uu laasimo eh, si marka eh, dhimashadiisa ay ugu timaado isagoo isagoo saa u diyaarsan taas marka waxay keenaysaa markuu dhimanayo qofka in ilaahay qofku wuxuu ku noolaado ku dhintaa qof allaale waxa uu ku noolaado ayuu ku dhimanayaa sida qaalibkaa saas o haddaad marka qalbigaagii iyo jasadkaagiiba ay daaca rabbi ku noolaadaan daaca rabbi unbaad insha allahu tacaala qofka ku khaatimaysanaa culimada marka saas tusaalaheedu aada u badan yahay abu zurcat araazi raximah llahu tacaala waxaa la wariyey in ninkaa yacni abu zurca la yiraahdo nin muxadith muxadithoo wuxuu ahaa axaadiista rasuulka faafiyo oo u safro oo xifdiyo oo dadka baro oo in shaqo kale aan lahayn banaan inta axaadiidta rasuulka sida sida loo qoro iyo inuu qoro iyo inuu xifdiyo inuu dadka gaarsiiyo iyo waxa saxiixa iyo wax daciifka inuu kala sooco iyo shaqadiisu saasay ahayd hadalka rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam markuu dhimanayo ayaa marka saaxiibadiis abu xaatim iraazi iyo maxamed ibnu muslim ibni waara iyo yaa intay isku yimaadeenay waxay dhaheen tacaala kaalaya aan zurca aan u laqino tawxiidka aan u laqinne markuu sii dhimanayay ahayd markaasaa midkood waxay yidhaahdeen ninkan inaan tawxiid u laqinno waa ka xishoonaynaya dhaheen laga heebeysto wuxuu ahaa aada u sareeyo markaasay waxay dhaheen laakiin falnatadaakar aan iska mudaakareyna xadiidkii waxaas ku saabsanaa baabkaas nacam lacallahu marka inuu isaga qabsadaba marka nacam markaasay bilaabeen inay xadiidka sanadkiisa soo bilaabaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray markau sanadku ay soo bilaabeen meel dhexe maraayaan fartaja calayhi mid kasta waa ku fariistay oo ku fariistay oo ku fariistay waa sii wadi waayeenba waa ka dhumayba xadiidkii nacam markii dambe u isaga qabsaday nacam ayb markaasuu sanadkii soo bilaabay ilaa mucaadi ibni jabal uu geeyey qaala qaala rasuul lah sal ll ly slam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah markaasaa uu yidhi u dhintay marka dakhala aljanna intuusan gaarsiinin ayuu dhintay marka alinsaanu yamuutu calaa maa calaa maa kaana calayhi qofku waxa uu ku sugnaayo ku dhintaa wa bilcagsi iyadana dad badaala iyo meel xun taagnaasho iyo hadalla xun iyo ku noolaa jiray iyaguna saasay ku dhinteen tawxiidkii in loo laqinaa laysku dayay waa loo laqini waay nacam ibnu ibnu ibnulqayim adaa dawaa iyo cabdulxaq alishbili kitaabka alcaaqiba la yiraahdo uga hadlo yacni masaa ishaan iyo waa ku sheegaan oo waxay tilmaameen qiso nin yacni sidaas oo kale wuxuu ku waal wuxuu ku waashay uu ku yacni daray haween intuu marka guri soo gashtay ayaa iyadoo meel raadinaysa wareersan gurigii intuu soo gashtay gashtayaa marka uu kala badbatay isaga dhan markaasu wuxuu markaasi waxay tiri orod baxo cuntan cuntaan rabnaa cunto noo doon waa baxay cuntadii markuu doono albaabkii ma xirin albaabkiiba iska furtay waa ka carartay waa ka tagtay markuu soo laabtay gurigii oo cidlo ah waa wareeray marka wixiibuu ku wareeray markaasuu mar walba wuxuu lahaa marka yaa ruba qaa'ilatin yowman idaa balagat ayna ariiqu ilaa xamaami min jaabi markuu dhibanayo marka tawxiidkia loo laqinay ma dhahayaba yaa ruba qaa'ilatin yowman idaa balagat ayna ariiqu ilaa xamaami min jaab sidaasoo dhahay u dhintay nacam ayb wahaakadaa dadka yacni jarta iyo waxaas oo kale dad aada u ciyaari jiray oo aan salaad tuka jirin oo markii la yidhi qul laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah markaasuu wuxuu yidhi jartii iyo shaxdii ayuu ka sheekeynayaa markaasuu yidhi see u dhahayaa buu yidhi wa inii laa aclamu anii sajadtu lilaahi maba ogi inaan ilaahayba u sujuuday u yidhi isma xas ilaahay uma sujuudinu yidhi see u dhahaa yidhi marka laa ilaha illa allah marka dadku khaatimada ma kuu samayn karaan mana ku sii karaan mana kuu keeni karaan khaatimada wanaagsan si kastay kugu dadaalaan markaas yacni dadkana waa aadaa loo fidnaya qofka marka nafta laga qaadaayo marka qofku waa inuu ku noolaadaa wa eh, yani diin inuu ku noolaado haddaadan diin ku nooleyn dad wax kuu dadkan kuu camiri jiray adiga markaad dhimanaysa makaa keeni karaan tawxiidki nacam makaa keeni karaan nacam marka acmaasha waxyaabaha marka khawaatiimta marka inuu qofka ku noolaado diinka taa inuu ku dadaalo waxyaabaha khawaatiimta sidoo kale yacni asbaabaha yacni eh, khawaatiimta eh, keeno waxaa kamid a inuu qofka uu ka iska ilaaliyo ka sunnada inuu ku dadaalo sunnada inuu qabsado oo nabiga caleyhi isalaatu wassalaam sunnada nebiga waxay ka ilaalinaa fidnoo dhan oo xadiidkii cirbaad ibni saariya wuxuu ah dadku markay kala baxaan oo waqtigu xumaado nebigu xal wuxuu ka dhigay in la qabsado sunnadiisa facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiin cadduu calayha binnawaajid gows dambeedka ku qabsada iyaakum wa muxdathaati alumuur iska ilaaliyo yidhi waxaa diinta lagu soo daro oo cusub oon diintii ka mid ahayn oo nebigaba uusan ogeyn sala allahu aleyh waali wasalam waxaa iska ilaaliya taas marka waxaa weeyaan eh, sunnada marka baadidaa looga nabadgalaa nacam waxaa marka qofku haddii uu sunnada nabiga caleyhi salaatu salaam uu laazimi waayo yani bidcada laazimo khaatimo xumaa ku dhacayso xadiidkii aayaddii qur-aanka waxay ahayd falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadeen kuwa nabiga amarkiisa khilaafaayo inay ku dhacdo fidno inay asiibto imaam axmed wuxuu yihi fidnadaas ma taqaanaan waxa ay tahay ariddatu in laga baxo diinta oo qofku markuu diin ka dhigta rasuulka khilaafidiisa iyo la dhinactankiisa iyo marka dambe wuxuu gaara inuu ku jees jeeso sunadii nebiga caleyh isalaatu wasalaam hadduu sunnada nebiga ku jees jeesana waa gaalnimo waa sii socday marka qofku walciyaadu billah aktharu nnaasi shakan cinda almowt culimmadu waxay dhahaan dadku markay dhimanayaan dadka ugu shakiga badan iyo dadka ugu ridada badan waa dadka ahlu kalaamka ah falsafada iyo waxaas diinta ka doorto oo falsafo iyo waxaa ku ta-asuro ayagaa ugu rida badan oo ugu shaki badan marka la dhimaanayo soma ayb dadka waxaa kaloo iyadana aad arkaysaa dadka ugu ridada badan oo ugu gaalnimada badan yacni qofka isagoo muslim usoo ah inuu gaaloobo dadka gaalugu gaalnimada bad ugu gaaloobista badan dadka diinta u nisbo sheegto waxaa kamid a waxaa waxaa ugu daran raafidada shiicada nacan ayagaa asracu nnaasi riddatan waa sababtoo ah marka hore ay bidco ku dhex jiraanba nacam oy diin ka dhiganayaan oo saxaabadii ay caynayaan oo nebiga abubakar iyo cumar ay lacnadayaan oo diin maa u hagaagaya qofkaas marka walidaalika halkaan feeri adiga dadka markay ka yimaadaan shiicadu markay dhulalkaas iyo meelahooda ka yimaadaan dadka uu ridada badan ayaga waay nacam meeqaad arkaysaa iiraani meelahanuu yacni islaaman ahaa jira waa gaalooba ku dhahaya nacam diintu anu lagu qasbaa kana nala yeelaa oo kuleeyahy awalba waxma haysanin soo ma bidacda marka qofku khataray u tahay nacan wahaakadaa ninba ninkau ka bidco badan yahay macaasida waa uga yani iyo riddada waa ugawa u deg badan tahay nacam nin allaale ninkuu tawxiidka iyo sunnada ay uga ad adag yahayna ilaahay subxaana wa tacaala inuu xifdiyo dhowray u badan tahay nacam xataa meelo shido badan oo dhib badan oo eh, fitan badan markuu dhex gala xataa ou dhex joogo xataa waa korinaya ilaahay subxaana wa tacaala sababto tawxiidka waa waa waa difaac weyn waaye marka in tawxiidka aada loo ilaaliyo sunnada nabigana caleyhi isalaatu wassalaam aada loogu dadaalo nacam waxyaabaha marka calaamaadaa jiro oo xusnulkhaatima qofka in khaatimo fiican loogu khatimay calaamaad tusayaa jiro wa min hadihi alcalaamaad waxaa ka mid a qofku inuu yacni camal saalixa soo sameeyey dhinto isagoo camal saalixa soo gutay u dhintay ah, xusnul khaatima calaamad waa fiican oo nabiga sal lla ly slam wuxuu yihi in allaha tacaala ilaahay hadduu addoon jeclaado casalahu qaaluu wamaa casalahu maxaa macnaha uu yahay wamaa casalahu wuxuu yidhi yacni waxaa loogu dhamaynayaa camal khayr badan nacam camal khayr badanaa loogu dhameeyaa waxaa kaloo nabiga sal ll ly slam uu yidhi qofkii yacni eh, ay ugu dambayso salaad jannadow galay qofkuu soon ugu dambeeyo qofkii eh, sadaqa baxsada ay ugu dambayso jannadow galay wahaakada nacam camal saalixa qofka soo sameeyey waxaa ka mid a marka waxyaabahaas oo xusnul waxyaabaha calaamadaha u ah qofku inuu markuu sakaraadayo inuu dhidido foorkiisu dhididayo inuu dhinto nacam oo nabiga sal lla ly slam wuxuu yihi ina almu'mina yamuutu bicaraqi iljamiin mu'minku wuxuu ku dhintaa dhafoorkiisoo dhididayo dhintaa nacam ku dhintaa macno kalena waa xadiidka waa lagu macneeyaa oo bimacnaa xalaashuu ku dadaalaa waayo waa dhididaa marka nacam xalaasha raadisteedu ayuu yacni xaaraantu ka fogaana xalaashuu raadsanaa bimacnaa yani so sidaasoo xalaasha ku dadaalayo dhintaa waa lagu macneeyaa macno kalena waa lagu macneeyaa wou sakaraadayaa sakaraadka marka dunuubta looga dahira looga nadiifina isagoo dhididayo dhimana marka nacam dadka marka qaarkood waxay jecel yihiin qofkaas ilaahay waa u dhib yareeyay kuleeyihin maxaa dhacay waa seexday waa iska dhintay le nacam taas dhib yarayn ma aha nacam maxaa yeelay qof aan dardaarmin oo aan diyaar ahayn khatar waayo dhimashada nacam dhimashada lagama soo noqdo nacam dhimashada markaad dhimato inaad soo laabatood camal dambe samaysata maya ma laha marka qofka waxaa fiican inuu yacni inuu sakaraado oo dunuubtii laga dahiraa ayaa ayaa ka fiican oo calaamaat xusni alkhaatima taasaa ah nacam waxaa ka mid a ah min calaamaat xusni alkhaatima qofka inuu jimco dhinto nacam habeen jimca soo gelaayo ama maalin jimca inuu dhinto nacam waxay ka mid tahay waxyaabaha oo nabiga sal ll ly slam waxa uu yidhi maa min cabdin yamuutu leylata aljumca aw yowma aljumca addoon ma jira dhimanaayo maalinta jumcada ama habeenka jumcada soo gelayso ilaa waqaahu llahu min cadaabi alqabri ilahay wuxuu ka korina cadaabi alqabri uu ka badbaadina nacam waxyaabahaas marka iyo waxyaaba badanba waxay ku jiraan waxyaabaha iyagana calaamaadka u ah naam ayib marka ada khaatimada xawaasheeda lagama warqabo qof kasta qeybay ka tahay ilaahay in la weydiisto xusni alkhaatima walacmaalu acmaashiina bilkhawaatiimi weeyaan ugu dambayntiin baa laga fiiriyaa meesha ay ku dambayso wasaciidu qofka liibaanayna man sacida waa qofkii ku liibaanay biqadaa illaahi saciid waa ninkii ilaahay ugu qoray looxulmaxfuudka saciid oo ugu qoray washaqiyu shaqigana midka baasaystayna waa man shaqiya biqadaa illahi qofkii alla qadihiisii iyo qadarkii hore qofkii loogu qoray shaqi waay kaas weyaan ayb waa aslulqadari masale marka waxuu gelayaa hadda qadarka de waxaa weeyaan shaniga qadarka waa weyn yahay qofku marka waxaa usoo baxaysa cilmiga alle qadarkan cilmiga allo ayuu ku jaango-an yahay aqoonta ilaahay subxaana wa tacaala ilaahayna isagaa kala yaqaan qofka hidaayada astaahilo iyo qofkaan ahal u ahayn hidaayada isagaa dadkii kala garanayo taas marka waxaa weya waa siray naga taha anaga in qofka uu galo kan muxuu ilaahay janno u gelina kan muxuu naar u gelina maya wa aslu lqadari qadarka asalkiisana sirullaahi tacaala ilaahay sirtiisa waa fii eh, khalqihi khalqigiisa dhexdiisa ah lam yatalic calaa dalika arrintaa ma daalacaninoo ma arkin malakun muqarabun malag la dhoweeyo walaa nabiyun mursalun nebi lasoo dirayna arrintaa ma arkin waa cilmi alla oo sir alla ah malagna ma oga nebina ma oga watacamuqu ku xeeldheeraashadiisa iyo wannadaru fiirfiirin fii dalika kaagaa la fiirfiiriyo dariicatu lkhudlaani yacnii dariicatu lkhudlaani hooga ama nasiib darrada sallaankeeda weyn ama jaranjaradeeda wannadaru fiirin fii dalika arrintaa la fiirfiiriyo oo yacnii intaa haddaada uga gaabsanno kan maxay ku dhacday kan muxuu ku dhacay haddaad tiraahdeed wannadaru fii dalika dariicatu lkhudlaan hoogga jaranjaradiisa waay yacnii hoogga iyo ba-a jaranjaradii lagu gaari lahay waa fiirfiirintaas waxba ha gelin marka baabka wa sullamu lxirmaani yacni hoojinta jaranjaradeeda waay dariicat lkhudlaan yacni waxaa weeyaan garab baxa qofki inuu alla garabkiisa ka baxo jaranjaradii lagu gaarayo waay wa sullamu lxirmaani hoojinta qofki in la hungoobo oo la hoojiyo jaranjaradii lagu gaarayo waay wa darajatu duqyaan qooqa iyoiyo yani xadgudubka jaranjaradiisii waay darajo iyo sullam iyo dariica isku wadaan macna isugu dhow falxadara kula alxadari falxadara war digtooni qaba nacam facalayka bilxadar nacam falxadara digtooni laazim ay falzam alxadara digtooni laazim ficilkan nusiba cala aliqraa iqraa lagu nasbiye yani boorin falzam niyo ama taxdiir falzam waxaad ku dadaashaa ood laazimtaa alxadara digtooni kula alxadari digtooni dhammaantiid dhammaanteed min daalika kaagaas aa ka digtoonaatid nadaran fiirfiirin wa fikran fakarid kufafakarid iyo wawaswasatan iyo waswaas iyo shaki intaa waa inaad uga digtoonaatid ayb oodan ku waswaasin fiirfiirinin kuna fakarin waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan marka cilmiga alla waay subxaana wa tacaala shaksigan ilaahay wuxuu u qoray saan ogaal alla uu ogyaho waxaan ku qoray adiga aadan ogeyn malag ma oga ma oga nebi ma oga cid og ma laha waa qadarka marka asalkiisa waa sirullaahi tacaala haddaad marka tiraahdid maxay saan ku dhacday cadaalad darro amay waxaan tahay kan amuusan yahay maya ilaahi subxaana wa tacala cadaalad darra maba samayninba sababtoo ah adiga markuu ku abuuray nebi buu kuu soo diray buu kuu yeelay macaanidii aad ku hanuuni lahayd waa kuu keenay alla subxaana wa tacaala hidaayada asbaabteeda waa taallaa adigii baa marka waxaad jeclaanaysaa marka ood dooranaysaa baadida waama thamuudu fahadaynaahum fastaxabu alcamaa cala alhudaa ilahay wuxuu yihi reer thamuud waa hanuuninay waa hanuuninay marka macnaheed qalbigoodaan hanuunka gelina ma aha taas ilaahay ma ku qasbana cid ilaahay qasbi kartaana maba lehba laakiin taa yacni ilaahay subxaana watacaala cadaalad darro kuma aha yani laakiin alla waxaa markaa isaga uu isku waajibiyey dadka inuu u caddeeyo jidka toosan wa cala qasdu sabiili wa minha jaa cala allahi bayaanu qasdi sabiili jidka toosanee dhexdhexaadka ah caddayntiisa ilaahay korkiisa ahaato isku waajibiyey marka hadduu ku ku tusay waa ka soo baxay alla subxaana watacala wuxuu isku waajibiyey waa la yimid adigii marka haddaad ka weecatay oo ka leex leexatay adaa iskale marka qabadka haddaad naar gasho lagu geliyo ilaahay marka cadaalad darro kuma aha waama thamuudu fahdaynaahum fastaxabu alcamaa indhala-aanay doorteen cala alhudaa ay ka doorteen bani aadamkan hadda lacelcelila ayaa soo uma jeedin naam wax uu ogyahay inay dan u tahay ee uu tijaabiyey weliba ee uu ka warqabo ayaa haddana maanta uu sameynaa nacam shalay wax uu ku baaba-ay iyo daraad waxa uu ku baaba-ay ee cuquubadeeda uu arkay maanta war waxaan cuquuba ay leeyihin maka kartid nacam waaba ogyahay nacam soo ma oga isaga marka nacam maxaa maxaa maxaa ku dhaca marka fa ina allaha tacaala alle dawaa waa duuduubay cilma alqadari qadarka cilmigiisa can anaamihi makhluuqiisa waa ka duuduubay waa ka duuduubay wa nahaahum wuxuuna ka reebay can maraamihi qadarka yoolkiisa ka reebay qadarka goolkiisa alla dadka waa ka reebay yani qadarka qadarka yacni goolkiisa ugu dambeeya waa muxuu noqonana cilmiga alla waay nacam cilmiga alla marka waa lagaa reebay adi fiirfiirintiisa nacam soo ma garan ilaa qadarku markaad sii socoto sii socoto maraatibtiisa waa soo sheegnay afar martaba uu ahaa martabatu lcilmi inuu ilaahay og yahay wax walbo martabatu lkitaaba inuu ilaahay subxana wa tacaala qoray shay kastoo dhacaayo martabatu cumuumi lmashii'a khayr iyo shar ilaahay inuu qudradiisa inay ku dhacaan khayrka iyo sharta wax qudradiisa ka baxsan adduunkan inaynan ka dhici karin martabada afaraadna wuxuu ahaa afcaasha dadka ay sameeyaan ilaahay subxaana wa tacaala isaga abuuro insaankaa ficilka loo nisbeyna laakiin abuuristiisa allah iskale subxana tacala oo yacni shaygii uu qadare alla subxaana tacaala laabudda kii dhaco ma baaqan ma baaqan karo marka ugu dambayntiisana asal waxau aha cilmiga ilaahi subxana watacala cilmiga alla marka yoolki lama gaari karan wanahaahum wuu ka reebay can maraamihi yoolkiisa waa ka reebay kamaa qaala tacaala siduu alla yidhi fii kitaabihi laa yus'alu alla lama weydiiyo camaa waxa yafcalu uu samaynayo wahum iyaguna yus'aluuna waa la weydiinayaa iyaga alla lama weydiiye waxuu samaynaya iyaga laakin waa la weydiinaya waxa ay samaynayaan dadkii laa yus'alu camaa yafcal macnaheed marka ilaahay subxaanah watacaala waxa uu sameeyo lama su-aalo maxaan loo su-aalayninna waxaan loo su-aalaynin ilaahay awooddiisa qudradiisa cilmigiisa xikmadiisa aan loo weydiinaynin intaas waana ee macnaha aayadda maa laga wado ilaa sida boqor boqor yani dictator oo kale ma aha oo waxba lama dhihi kara ma aha soo ma garan boqorka dictatorka waxaa weyan ama qofka dictatorka ah oo dadka yani dictatorka ah dadku wax ma weydiinayaan sababtay u weydiinayan waa ka cabsanayaan bis un laakiin cilmi iyo xikmad wax kuma wado qasab unba wax ku wadaa soo ma alla subxaana watacaala sidaa ma aha alla qasab keliya wax kuma wada alla subxaana watacaala khalqiga isaga ayaa qasbo cilmi iyo xikmadna ilaahay waxaa ku qasbaanaa asabkiisa cilmi iyo xikmada ayuu ku socdaa marka ilaahay subxaana wa tacaala lama su-aalo waxba maxaa waxaas u samaysa lama dhaho cid ka awood badanaan jirin ko lama dhihi karo cid ka cilmi badan ma jirto sababtoo ah cid ka cilmi badan oo uga cilmi badan waxaana uu samaynayo ma jirto soo ma garanin lama dhihi karo lama weydiin karo ilaahay waxa uu samaynayo sababtoo ah cid xikmadiisa gaartaa ma jirto shaygan adiga maanta isleeda waa ku dhibaa waxaa laga yaabaa dhowr sano kadib inaad tiraado war wixii waa ii fiicnaayeen inaad tirahda adiga ma ogeyn marka cilmina uma lahayn xikmadeedana ma gara karin laakiin ilaahi subxana wa tacaala wuu ogaa walxaal hum iyagu yus'aluuna waa la weydiinayaa marka bacdi ashcariyada eh, iyo kale nimanka dadkan jabriyada la yiraahdo shaaciradu ay kamid yihiin aayaddan iyagu si kale u macneeyaan waxay leeyihiin yani xikmaday diidayaan xikmada ilaahay in yani ficilkiisa iyo amarkiisa xikmad inay kudhisan ku dhisantahay diidayaan marka waxay kuleeyihiin afcaasha ilaahay lama tacliiliyo cilo looma yeelay iyo xikmad marka waxay ku leeyihiin bimujarad ilaahay unbaa rabooday bis un waxaan sidaa marka u amrahay walaa taqrabu zina zinaha u dhawaaninina ilaahay saa ayaa saa iska rabooday un nacam hadduu doonan cagsigeeda u amraayay kuleeyihiin nacam oo zinada hala sameeyo amraay haddii uu doono waxay dhanba waxay ka dhigeen iraado maxdi ay ka dhigeen soo ma garan doonis ilaahay oo barax le ay ka dhigeen sidaa ma ahan laakiin zinada adiga marka lagaa reebaayo alla uu kaa reebaayo alla subxaana watacaala yani iraadadiisana waa sidaa waa tahay sharciga ah xikmadna waa ku jirtaayo waxaa nasligaa ku kharib maayo dadka maslaxad uma ahan dadka fasaada ugu jira dadka marka ilaahay subxaana wa watacaala maba amraayo zino iyo waxaasoo kale nacam iyo khamri cab iyo dad dil iyo qof muslima dilkiis iyo kale iyo yani qof bilaa xaq loo dilo iyo ma amraayoba alla subxaana wa tacaala soo ma garan marka iyaga bimujarad iraada ilaahay iraadadiisa bisay ka dhigayan xikmaddii meesha waa ka saarayan laakiin ahlu sunnada maxay leeyihiin iraado iyo xikmo wada socdaan alla inuu xikmad leeyahayna de waxaa weyaan isimkiisa xakiimaaba u daliila faman sa'ala qofkii su-aalo lima facala muxuu sidaa u yeelay faqad radda wuxuu celiyey xukma alkitaabi kitaabka xukunkiisa waman radda xukma alkitaabi kitaabka xukunkiisa qofkii radiyana kaana min alkaafiriina gaaladuu ka mid noqday qofkii yiraa muxuu saa alla u yeelay kan muxuu u yeelay calaa sabiili tacanud iyo calaa sabiili yani sharciga inuu duro waxaa weeyaan qofkaasi waa gaaloobay naam oo waxaa weyaan marka hadduu qofku yiraahdo oo ilaahay subxaana watacaala dhaxalka muxuu saas ugu qaybiyey haweenkii muxuu nus uga dhigay ninkii raggaana ou hal hal hal ou uga dhigay haweenaydiina ou nus uga dhigay muxuu saa u yeelaa ilaahay oo waxaaba dhici karto haweentu inay kaka haween waxaa jirta ka fiican rag maxaa haweenta sidaa marka nin baa wuxuu yihi yani meelaha qaarkood waddamadaas indonesia iyo maleeshiya iyo wuxuu yihi haweenkaaba ragga ka shaqo badan oo ka fiican oo yiri hadda meeshaasoo kale ma waxaan dhehaynayo yiri lidakari mithlu xadil unhayeyni baa looga dhaqmaa maan dhehaynayo yiri nin soomaali ahay lidakari mithlu xadil unhayeyni maan dhehaynayo yiri meeshaasoo kale sharciga ilaahay maleysiya iyo maka iyo maku kala gedisanya soomaaliya soomaaliyana waaba ogtihiinba nacam oo taasi marka soomaaliyadu waaba ogtihiinba nacam oo ilaa ay gaartay yacni eh, nebigu caleyhi salaatu wasalaam haddii uu yacni siberi iyo uu joogi lahaa iyo wadcigan hadda jira hadduu joogi lahaa iyo khamradana waa xalaaley lahay iyo wuxuu samayn lahaa dhaxalkana saanuu yeeli lahaa sharcigii dhammaanba dheeldheel laga dhigtay nacam marka waxaasoo kale waxaa waa lagu kufriya n lagu gaalooba nacam ayb dadka waxaasoo kale samaynayayo meelay uga toobad keeneenna aan la ogeyn a dadka qaarkood allah u naxariistay iska dhahayaan nacam waxaas allah alla uma naxariista nacam maxaa yeele waa gaalnimo waa kaasoo kale alla uma naxariista yacni masaa-isha qaarkood inay dadka u kala caddaha fiican qofka gaalnimo haddii uu ku dhaco oo weliba gaalnimadii ay ku caddahay haddana gaalnimadii ficil kusii daro oo qowl aan xataa ku gaabsanine ummad muslimiina ku laayay macnahaas ku laaynayo kale waxa weeye waa ku kufrina keligiisna ma aha qof kastoo saasoo kale yeelo midkaan hadda dadkaan yacni internetka eh, ku qoray naam uu leeyahay malaysia waqcadan hadda eh, tan aan ka sheegahay nacam haweenka marka masaas maa la dhahayo yiri nacam waa kufrina isagana nacam laakiin dadka soomaalida waxaa moodaa waxay islaaziminayaan soomaalinimada iyo islaamnimadii nacam qof soomaali kaanaba inuusa gaaloobin oo kale nacam magacan soomaali islaam lagama wado saas ma ogtihiin nacam magacan soomaali islaam lagama wado laakiin soomaalidu waa muslimiin qofkii ka baxaa laak waa ridoobaha nacam uu ridoobaa la dhahaa hadday xujada ku wixii yacni iyadoo la fiirinayo qawaacidda ahlu sunnada iyadoo la fiirinayo qawaacidda ahlu sunnada qof kasta in layska gaalaysiiye ma aha ayb laakiin waxaan oo kale qof aan fahmaynin ma jira nacam ninka yacni kitaabka iyo sunnada dhahayo sudus iyo rubuc iyo jinni dhahayo nacam qof aan fahmaynin ma jira soo ma garan ayb hay hay waa saas xujadii iyo awoodii aan helnay anaka waxaas waxaas <laughs> waxaasoo kale waxa waaye cirka ga cirka gaaristiisa waa waxa waaye eh, ayb ayb marka cirka gaaristiisa taas iso waxaa aayadda in loo adeegsado aayaddan macnahaas hadda kaa hadli mayso macnahaasna daliil uma aha suldaankuna ma ahan macnahaas aayaddu waxay ka warramee ilaahay lagama baxsan karo marka aakhiran la tago yursalu calaykum ashwaadun min naarin wanuxaasun falaa tantasiraan ka dambaysa ma ogtahay marka ilaahay yani waa waxaa weya yaa macshar aljini walinsi in istadactum an tanfuduu min aqdaari asamaawaati walardi fanfuduu laa tanfuduuna ilaa bisuldaan awooddaasna ma haysiin waay nacam marka ninka waxaanu keenaya waa iska tanna sheekh maxamed alamin shanqidi kitaabkiisa adwaa ulbayaanka baxhi dheer uu ka bixiyey wuxuuna sheegay inaynan tegin adilo badanoona u keenay nacam cirka waa meeshaan la yidhaha qoraxda iyo dayaxa iyaa la tegeyna de waxay u baahan tahay adii dayaxa meel waxay soo sawireen nimankan marka waxa ay soo sawireen inay dayax yihiin iyo inaynan ahayn say ku ogaata adiga nacam miskiinaa tahay nacam waxna mataqaan say ku ogaata adiga waxbay kuusoo sawireen meeshaan ay soo sawireen inay dayax tahay iyo inay hawo tahay iyo inay meel buuro ah ay tahay maxaa adinku ogeysiiyey dadku sidooda waxay ku degdegayaan waxaynan ogeyn cilmigan eh, yani syniskana de wixii practical ah oo loo jeedo yacni la arkaayo iyo diinka maba iska hor imaanaya nacam wixii laakiin theory ah oo dadku ay yacni minin gaala ama axad qofkao doona ahaado wax maskax nin ka timid wixii maskax nin ka timid ta adiga maskaxalada waa la fiirinaya laysama hogaansamaayo nacam qur aanka ilaahayna ma loo diidayo ma looga hor imaanayo nacam waxyaaba badan oo noocaasana oo dadka lagu jaha wareeriyana waa jira dhulkaa wareega iyo waxaasoo kalea ka mid ah, nacam waxaa dadka lagu jaha wareeriyo allana wuxuu tilmaamaa dhulku inuusan dhaqaaqin oo ilaahay uu haayo inuu dhaqa culimmadana waxay tilmaamayaan alfarqu bayna alfiraq cabdulqaahir albaqdaadi wuxuu tilmaamaya isagana culimmadu inay ku ijmaaceen dhulku inuusan dhaqaaqin ilaa cinda zalaazil marka ay yani ilaahay dadka uu ku imtixaanayo dhulgariirka iyo wax lamidka oo kale yo ku dhaqaaq laakiin yani waxaa weya dhulkaa wareego waxaa ka dhasho afar labaatanka saac maro wareega waxaa ka dhalato yani waxaan ujeeda habeenka iyo maalinta mid kalena sanawiyan waxay ay sheegi jireen afarta yani afarta afarta xiliyaa ka dhalato waxaas dhan nin rayigiis hay ah, nin ra'yigiisna yani in allaha yumsiku samaawaati waalarda an tazuulaa iyo alla leeyahay nacam marka wuxuu yidhi faman sa'ala qofkii su-aala lima facala muxuu sidaa u yeelay faqad radda xukma alkitaabi buu radiyey waman radda xukma alkitaabi qofkii radiyana kaana min alkaafiriina gaaladuu ka mid noqday oo sidaa marka xugun alla subxaanahu watacaala qof radiyey ayuu noqonayaa ayb qadarku marka eh, sheekh oo halkan uga hadlay oo sir alle uu yidhi eh, waa sidaas uu u tilmaamay ahlu sunnadana saasaan intaas aan ka sheegnay eh, afarta martabo yaa asal u ah marar hadda ka horna marka waa kasoo hadalnay baadida iyo hanuunkana alla subxaana watacaala aba ahaayo fahada jumlatu maa yaxtaaju ilayhi man huwa munawarun qalbuhu min awliyaai illahi tacaala wahiya darajat alraasikiina fi lcilmi liana alcilma cilmaani cilmun fi lkhalqi mawjuudun wacilm fi lkhalqi mafquudu fainkaaru lcilmi lmawjuudi kufrun waiddicaau lcilmi lmafquudi kufrun walaa yahbutu aliimaanu ilaa biqabuuli alcilmi almawjuudi wa tarki dalabi alcilmi almafquudi fa haadaa kani wuxuu yidhi jumlatu maa kii jumladiisii weeyaan duduubkiisii yaxtaaju ileyhi uu u baahan yahay man axad huwa isaguba munawarun mid la iftiimiyey uu yahay qalbuhu qalbigiisa oo min awliyaa illaahi tacaala alla awliyadiisa ka mid a nacam alla awliyadiisa dadka muminiinta hadda ayaa laga wadaa nacam dadka yani intaan aan kuusoo sheegay uu yidhi waa jumlatu maa yaxtaaju ilayhi waxa uu u baahan yahay qofka man huwa munawarun qalbuhu qofkii qalbigiisa la nuuriyey oo min awliyaa illaahi ah awliyada alle subxaana wa ka mid a ah. wa hiya darajatu raasikiina wa hiya iyaduna darajatu raasikiina weeyaan kuwa yacnii ku ay ku dhegtay gomadooda ama lugtooda ay ku dhegtay fil cilmi cilmiga ay ku dhegtay oo yacnii aada cilmiga ugu ad adkaaday darajadoodii waaye lianna maxaa yeele dadka raasikiinta maxay dhahaana waxayna aqooni ilahay bay u daynayaan huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi waukharu mutashaabihaat faama aladina fii quluubihim zaygun faytabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitna waibtigaءa ta'wiilih wma yaclamu tawiiluhu wma yaclamu ta'wiilahu ila allah wاlraasikuuna fi lcilmi yaquluuna aamanaa aamanaa bihi kulu min cindi rabbina wma yadakaru ila ulu lalbaab marka raasikiintii aamanaa bay dhahayaan waa rumayna annaga waxba sii ma gelgelahayn liana alcilma maxaa yeele wuxuu yihi cilmigu cilmaani laba cilmi waayo cilmun cilmi mawjuudun joogo fi lkhalqi khalqiga dhexdiisa cilmi khalqiga dhexdiisa ku dhex jiro jiro oo joogo wa cilmun cilmi mafquudun ku lala-yahay ah fi lkhalqi makhluuqa laga dhex la-yahay cilmi alla uu la gooni noqday oo khalqi aan uunan haysanin iyo mid dadku dad khalqiga ku dhex jiraa jira labadaa weyn cilmiga marka ninkii yani burdaha qoray wuxuu yihi isag meeshaan fa ina min juudika addunyaa wa darataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami juudkaaga iyo deeqdaada waa adduunka iyo aakhira laysku daray faina min juudika addunyaa wa darataha wa min culuumika cilmigaagana waxaa kamiduu yihi adiga lagu siiyey nabi maxamedo cilma lowxi walqalam uu yiri looxa iyo qalinka cilmigiisa wax allaale wixii looxul maxfuud ku qoran adaa lagu siiyey waa taqaanaa nacam sidaasuu yiri kaasi marka aawo marka cilmiga mafquudka marka nebiga cilmiga ka maqan muxuu yahay marka nebiga cilmiga ka maqan waa maxa marka cilmiga cilmigaa ka maqan rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam inta ilaahay ogeysiiyeyba u ogyahay nebiga nacam wax kasta ma oga hadduu wax walba og yahay rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam ma oga soo ma oga sooma sooma oga nebiga xaaskiisa in la masabitay oo ay masabiteen niman munaafiqiina nacam oo nabiga calayhi salatu salaam intaas uu waxyiga sugaayay nacam maxfuudka waa ku qornaayo waxaa soo maha nacam iyo dadkii sameeyey dadkii waxaa rasuulka cid uu soo qabtay oo kaale adaa yiri adaa yiri adaa yiri adaa yiri ma jirin nacam mana ogaanin yacni w walidaalika waa su-aali jiray mar zaynabow su-aalay mar bariiro weydiiyey bariira ayuu su-aali jiray wax dareentay maxaad aragtay yani hadduu og yahay intaa dhan ma su-aalaha ma kuma imaadeen murugtaasna kuma imaadeen maogta waxaa kaloo jirta eh, ninkii iyo xaaskiisii markay licaantameen oo haweentiisii zinow ku tuuray markaasuu yidhi xaaskayga yani zino ayaa waa waa zino ayuu ku tuuray way zinaysatay buu yidhi labadoodii baa marka isla soo istaagay waa dhaarteen marka mid kastaa shan dhaarood buu maray sida suuratu nuur ku cad kana shan kana haweentiina shan markaasuu nabiga wuxuu yihi kilaa ixdaakumaa kaadi buu yiri labadiina mid unbaa been sheegayo mogta ilaa hadal midna waa zinaysatay anna ma zinaysanin waxa unbaa dhacay labadaas mid unbaa dhacday maogtahay rasuulka caleyhi salaatu wasalaamna wuxuu yihi marka mid unbaa been sheega kaasaa been sheegaya nabigu mawaa dhihi waaye sababto ma ogeyn wax qeyb waxaa dadka quluubtooda ma oga nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa kaloo nabiga uu yidhi oo dheh la yidhiba Eh, qul laa amliku linafsi nafcan walaa daran ila ma shaء allah walow kuntu aclamu اlgayba lastakartu min alkhayr wamaa masaniya suu nabiga dhibaataba iguma dhacdeen buu yiri soo ma haweentii markay yahuudiyada ayd nabiga usoo sumaysay diraacii markay usoo sumaysay markay sumaynaysay nabiga ma ogeyn walidaalika markay u keentay nabiga waa iska cunay haddii uu marka ogaa waxay loox maxfuudka ku qornaa waa soo sumaysay iga wadu dheelaan waa cunay rasuulka caleyh salatu slam markaa kadib la hadlay markaa kadib ayaa waxaa la hadlay hilibkii baa ogeysiiyey oo la hadlay nabiga caleyh isalatu wasalaam marka khalad waayo in la yidhaahdo yacni nebiga waa xadgudub iyo kabadbadis waa kaasoo kale nacam rasuulkuna <clears throat> raalli kuma ahan taasoo kale walidaalika culummadana kamid ma ahayn mualifka yani naadimka yani ama ninka qasiidadaa sameeyey burdaha culamada maba lagu tiriyaba nacam kutubta taraajimta ee culamada qortofeeri maba wax ku sheega ma arkaysid nacam ayb nin un adabka iyo abwaan ahoo iska ahaa nacam markiisii horena yacni gabayada iyo khatar ku ahaa jirba oo ah nacam holaan nin cilmi lagu sheega maba aha buusiriga ibnu maajaha zawaa-idkiisa eh, takhriijiyey oo misbaaxu zajaajaha iskalena ma ahan kaas nacam dadka qaaraa ku qaldamo nisbada unbay wadaagaan buusiri iyo buusiri bay isleeyihiin buusirigan ibnu maajaha ka shaqeeyey waa dambeeyey kanaa horeeyey kaloo yacni burdaha qoray iyo hamsiyada iyo waxyaabaha marka cilmigii waa ku mka cilmi mafquud baa jira ilaahay subxaana watacaala yani isagun keliya un ogyaho khalqiga ka maqan baa jiro <coughs> fa inkaaru lcilmi <coughs> cilmigii inkiriddiisa almawjuudi oo joogo cilmiga joogay khalqiga ku dhex jiroo la inkiraahi kufrun gaalnimo waaye waaddicaau lcilmi cilmigii sheegashadiisii almafquudi maqnaa oo alle keligiis oo ogaana kufrun gaalnimo waa iyadan kan jirana ha inkirin oo dadku la ogyahay kan yacni maqan oo alle keliya uu ogyahayna ha sheeganin cidna ha u sheegin nacam ciddaasa iskale oo taqaano ha dhihin waayo marka dadka qaarkood hataa yani nebigii baaba kasoo tagta waxay kuleeyihin horta rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam isagaa markii la yiri fiinaa nabiyun yaclamu maa fii qadi asaaba iska diideen oo laa yaclamu maa fii qadin ila allah buu yiri berri waxa dhacaya alla unbaa og buu yiri taa xagga iska dhig dadka qaarkood marka iska dhaaf rasuulkii xataa waxay kuleeyihin haddaad yacni nin fiqnink nin nin faqiiha haddaad ag joogtidna afkaaga waxay kuleeyihiin ilaasho sababtoo axlaashii ah xaaraantii u kala yaqaanaa waa ku qabana nin markaad la joogtid awliye ahna waxay kuleeyihiin qalbigaaga ilaasho maxaa qalbigaaga u ogyahay naa ku sheegay waxaasoo kale wax baaila ah, wax og ilaahay unbaa qalbigaaga malaaigta xataa ma oga qalbigaaga malaaigta xataa wax qorayso wax qalbi kugu jira ma qori karaan mana oga iyagan waxa ku dhawaaqda unbay ayay ogaanayaan walaa yahbutu liimaanu iimaan ma sugnaanayo ilaa biqabuuli lcilmi cilmiga aqbalitaankiisii mooyaane almawjuudi joogay cilmiga joogo oo yacni kitaabkii iyo sunnadii iyo dadki inay ogaadaan loogu talagalay kaa unbaa marka in la aqbalo ayuu iimaanku ku sugnaadaa iyo watarki tarki dalabi alcilmi cilmigii raadintiisii oo ka tegistiisii unbuu iimaanka ku sugnaadaa cilmigii dee almafquudi maqnaa oo dadka khalqiga ka dhex maqnaa kan adiga kaa maqno alla uu ogyahay baarbaaritaankiisa inaad iska daysid kow midka dadku ay haystaan oo joogana inaad aqbasho taas unbaa marka waxaa weeyaan ah, yaa iimaanka uu ku sugnaadaa wabillahi tawfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam